kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal dilkiinba meel weliba joogtaan iyo si walbood inoo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka k wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa arbaco taarikhd waxaa ku aaseysan tahay saddex bisha diseembar sannada laba qodobadaad barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah militariga yuhuudda oo qiray in askar badan looga dilay waqooyiga gaza xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ku cadaadinaya hay-adaha qaramada midoobay inay fuliyaan markaa sidii hore loo gaaray inay gurmud degdega gaarsiiyaan dadka reer falastiin ee wajahaya xaaladaha adag waxaad kaloo maqli doontaan dagaalyahanada xootiyiinta yemen oo bartilmameydsaday maraakiib ganacsi oo isticmaalayay badda yemen waad maqli doontaan dalalka xulafada la arir galbeedkuna waxa ay yuhuudda ku cadaadinayaan inay aqbasho xabad joojinta ay maalmariyeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay qodobadaas iyo kuwa nagu soo kordho xubnihii joogtada warbixino gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan ee mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka k n qasheen cantar baa lahayo jacayl ilu cawaaqib xunyaay وجاعي العواقب وياي عمري قيب جاعي وعواقب وياي tv jacayl ayaad maqlayseen waxaa ku luuqeynaya allahu raxmade boqorka codka maxamed suleymaan tube eradaystan waxaa iska leh abwaan xuseen aw faarax durbad taariidan qabtaystan kusaaqotodobayoxdankii daafurbeena noogu ahayd barnaamijka kulanka keyna maantoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee sano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahayoo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekanayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacadday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka k nn ma anaan garanin aqoon cawiya subaho bulshadu ka dhex tume cayaaraha xiseeye sharafay heedahooyagan qeybaha hore ee barnaamijka kulanka ayaan guda galana dhegeystayaal aynu ku bilaabnay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa ay su-aalo la xiriira arrimaha ku aadan gurmadka ee loo sameynayo dadka soomaaliyeed ay saameysay xaaladda elnino iyo roobkii dalka ka da-ay iyo fatahadii webiya dalka ay sameeyeen waxaa horyimid golaha shacabka gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka maxamuud macalin oo su-aalo dhowra ah ay weydiiyeen xildhibaano badan oo kamid ah golaha shacabka su-aalaha oo la xiriiray markaa gaabisyada jira ee la xiriira in aanay si hufan u shaqeyn marka la eego hay maareynta musiibooyinka qaranka iyo sidii loo bahanaa inaysan markaa u gaarsin gurmadka dadka soomaaliyeed ee dhibaateysan xildhibaano badan ayaa su-aalo maareeyaha hay waa gudoomiyaha hay maareynta musiibooyinka qaranka ee maxamuud macalin waana kan isagoo ka jawaabaya qeyb ka mid a ah su la weydiiyey horta ninka halkaa ka hadlayay waa agaasimaha ka digista xaaladaha halis wadareedka khadaraa la dhahaa marka hay-adda ninkii u qaabilsanaa inuu ka digo musiibadan runtii ilaahay rabbaani hoo timiday ayuu ahaa xilli hore ayuu sii bilaabay kadigisteeda iyo xabadeeda inuu roob badan soo socdo waad aragteenaan u malaynaynaa waxaan tagnay gobollada annagoo arrintaa ka digayno waxaan isticmaalna taleefanada moobeelada hormuud ayaa waxaa la gelshay in mataqaanaa laga digo oo xaaladahaas looga digo oo ay hormuud markaa wacdi waxay kuu sheegaysaa xaaladaha iyo waxa jiro dadka soomaalida u baranin in looga digo iyo waxaasaa ah hadde marka qaar waxaynayso tan kaleetood waxay tahay dabcan hay-adda maalinta masiibooyinku intay jirtay iyo shaqooyinada ku soo kordhay iyo howlaha ay qabanaysay dee waad garan kartaan culaaska jiro iyo baaxadda intay la-eg tahay iyo dhibka jiro annagoo abaar ka soo baxnay ayaa haddana islamarkii waxaa la galay fatahaad fatahaadda marka hadda jirto fatahaad aada u culus oo dabcan saamaynteedu laba milyan iyo shan boqol ay saamaysay hal milyan iyo boqol ka badan ay ku barakacday boqol iyo labaatan ay ku dhimatay marka caawinaadda runtii ilaahay hal milyan la gaarsi laakiin dhibaatada ugu darana waxay tahay dee dabcan annaga hay-adda maaraynta masiibooyinku waxay leedahay tabarta dowladda soomaaliya ay leedahay dhaqaalaha dalka waad ogtihiin xaalad jirta waad ogtihiin maanta waxaa laga yaabaa hay-addu maanta saacaddan la joogahay saddex gobol inay wax ka qaybinayso dhaqaalana lama siiyo dhaqaaluhu waa liitaa waxaa la hayo waa liitaan dabcan mas-uuliyada naga saaran in wax badan la qabto oo dabcan si allaha si loo qaban karo shalay waxaan arkayay aqalka saro runtii doodayo oo arrintan ka doodayo khayr allaha siiyo aqalka sare waxay bilaabeen inay yidhahdaan bal aan wax uun ku tabarucno hay-addu waxay ku shaqayn kartaa xoolo soomaaliyeed xoolo bannaanka laga keena kuma shaqayn karto raashinka yaalla hadda raashin raashaanka uu noo keenay oo ilaa iyo shan iyo labaatan kun oo metrik ayaa yaallo qayb ka mida ah waa hadda qaybaha hadda la sheegayo oo qaarkood gobollada u sii socdo laakiin inaad raashinkaasi gaarsiisid dadkii loogu talagalay horta kow bismillahi raxmaan raxiim khalaaska ku hays oad ku gaarsiinayd ma labo waddooyinku way go'an yihiinoo ama shabaabaa jaray ama dabcan roobabkaaba jarayba marka waxaan u baahanaa dabcan iskaalmaysi hadda kuwo kalaa soo socdo marka waxaan rabnaa insha allahu tacaala in laga shaqeeyo hay-adda sidii loogu kaalmay lahaa dadkaasi in wax la gaarsiiyo in lala gaaro dabcan waa la sheegay afartan iyo saddex doomood ayaan maraynaa dalkii badow noqday biyaha ka da'ay oo ilaa iyo gedo ilaa iyo meesha ugu dambaysa ka da'ay marka waxaan rabnaa haddii ilaahay yihahdo xildhibaanada sharafta leh in la wada shaqeeyo in leeskaalmaysto eh, dowladaha wax kuu keena waxay kuu keenayaan waxaaga dekadday kuu soo istaajinayaan adaa lagaa rabaa marka dekadda inaad ka degsatid inaad qaadatid inaad geysid meelaha qaarkood diyaaradaa lagu tegayaa meelaha qaarkood diyaaradda laguma tegi karo dabcan meela garoomo ma leh dadkeen waa kaa joogaan dadkii shabaabka ku dhex jiray saamaynta oo way saamaysa biyaha way qaadeen go'aale iyo dhulkaasoo dhan biyihii waa qaadeen dadkii biyihii ay qaadeen waxay damceen inay shabaabka ka soo cararaan oo meeshii dowladda joogta ay yimaadaan siddeed iyo labaatan qofood ayaa waxaa ku dhimatay doon cararayso oo shabaabka cararayso shabaabkiina dadka uma ogola inay xataa meelihii ay aadi lahayn aadaan waxaan u baahanaa dabcan eh, in cadowgan dalka baabi'iyana laga xoreeyo si dadka loo gaari karo dabcan inaan iskaashanno oo mataqana wixii la qaban kara la qabto waxaa laga yaabaa hadda waxaan ka hadlaynaa fatahaad dhowr bilood kabacdi inaa abaar ka hadalnaa suurtagala maxaa laga qaban karaa waaye dalka soomaaliya waxaan u malaynaa soddonkii sano lasoo dhaafo webiga lagama shaqaynin biyoxireennadii waa go'een biyoxireennadii sabuun iyo biyoxireennadii lalahaajiroo dhan way go'een qalabkii ama birihii ku jiray waxay galeen webiga biyihii way xirmayaan way wada faafayaan webiga waa laga shaqeeyaa oo waa la qodaa webina qodima karno tabartiinu qodi hayna ma hayno oo lacagtii ma hayno amnigana ma hayno oon shabaabkeenna waxba ka qaban karin marka waxaan u baahanna waxay tahay maxaa wax looga qaban karaa yees waxaa lagala rabaa hadda biyahaana haddaan xatay ceshalayn maanta haddii biyahaan hadda biyaha saddex bilood kabacdi biyaan u baahanayna maanta biyaa loo dhimanaya saddex bilood kabacdina biyo la-aan loo dhinto dowladdu waaba kula yaabaysa ciddaa u tagtoo tiraada shalay toona abaaraan u dhimanaynay maantana fatahaadaan u dhimanaynaa xildhibaanadii marka sharaftale waa mahadsantihiin dabcan waxaan insha allahu tacaala hay-addu ku dadaalaysaa inta tabarteeda inay ka shaqayso waxaan rabnaa xildhibaanadu inayna kaalmeeyaan garab galaan nala shaqeeyaan hay-addanoo kale frontiira loogu shaqeeya dadka ritaayir garoobe iyo dadkaasi waxaa la rabaa inay runtii hay-adda loo yimaado hay-adda lala shaqeeyo guddi waxaa jiray oo prime minister ku-xigeenka oo hogaaminayo oo dabcan arrinta fatahaadda ka shaqaynayey marka arrinta ku saabsan maxaa hay-addu e, sharciyadeeda iyo waxaa dabcan wasiirkaas sheegay hay-addu hay-ad madax bannaan laakiin wasiirka arrimaha guduhu uu ku leeyahay e, inuu mataqaanaa korjoogteeyo inuu dabcan sharciyada iyo waxaasoo dhan baarlamaanka u keeno sharciyo badanoo runtii hay-adda ay u baahan taha jirto oo lagu sii waxeeyo hay-addan haddii la xoojiyo waxaan isleenaha mustaqbalka waxaan dhibaatadan taagani ka jawaabi doontaa aad iyo aad aa umahadsantihiin gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka maxamuud macalin ayuu ahaa oo ka jawaabayay qayb ka mida ah su aal ay weydiiyeen xildhibaanada e, golaha shacabka dhinaca kale xildhibaan cabdirashiid jiile oo kamid a ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa weydiiyey gudoomiyaha ciidan maareynta musiibooyinka qaranka sababaha keenay in markaa deegaano badan oo kamid ah koonfur galbeed gaar ahaan gobolka bakool oo go-doon ku jira sanado badan ayana helin markaan gurmad ay u baahnaayeen isi gudba deegaanada koonfur galbeed waa kan xildhibaan cabdirashiid jiile sida aan ka warqabno xaaladda ilniina meelo badanay saameysay waa ognahay dalkan waa nimco nimcooyinka ilaahay keenay kamid tahay roobabkan meelo badan oo dalka ka midana waa ognaha tusaaloo kale meelo waxaa jira oo la xoreeyey iyo meelo aan la xorayn yaa marka mudan guddoomiye meelihii la xoreeyey maa mudan mise meelihii aan la xoraynin oo erabooradoodu furan yihiin oo la tegi karaa mudan in macnaha gargaaradaas la gaarsiiyo because bulsho waxaa jirto xabsi ku jirto xabsi kor ka fiidan waaye erboorradooda keliyaa u furan erabooradaasleh diyaaradana way ka digi karaan marka ribotka marka aan annaga hayno su-aashaa ku weydiinaya koowaad waxaa ahay briorities ma idiin lahaan miya meel la xoreeyey inaa wax geysid meel aan la go-daan ku jirtana aan la geynin horta taas su-aashaas kow waa su-aasha labaad aa ku weydiinaya waxay tahay gobol waxaa jira gobollada soomaaliya ka mida oo taariikhdii sooyaalka soomaaliyana taariikh dheer ku leh gobolka bakool gobolka bakool waxaan hadda la hadlayay wax yar ka hor wasiir gargaarka maareynta masiibooyinka koonfur galbeed wax gargaara lama gaarsiin saaxiibkay kheyr allah siiye wax badanaan qabannay derbiyaa soo duminay cirkaa galnay uu leeyahay gobolka bakool xildhibaanada ugu badanaa ah, yacni ka soo jeeda waa inay maqlaayaan hal gargaara oo gobolkaasi la gaarsiiyey ma jirto haddii jirtana asaa noo sheegaha marka makula habboon tahay gobolladii xabsigii ku jiray dadkii cadaadiska ku jiray rafaadkaas ku jiray inaan la gaarsiinin gargaar oo meelo oo aan u baahnayn oo qoyan in la sii qooyo cadaalad may taas ku jirtaa dadkaasna waa dad gob ah ma hadlaan dad qayli badan maahan dad aamusnaan badan waay laakiin annagaa u qaylinayno annagaa matalino u dhaaranoo u qaylinayno horta taas waa mid midda kale koonfur galbeed markii la yidhaahdo hay-adda sodma laba degmale ma u diiwaan gashan horta baydhabo iyo xudurle ma u diiwaan gashan labada magaalo madaxle maa u diiwaan gashan aawo degmooyinka kale degmada waajid aawo aawo degmooyinka kale la tegi kara bardaala aawo degmooyinkii kale oo shabeellada hoose aawo labada magaalo madax oo hay-adaha caalamiga joogaan dadkaas oo aan maaragtay dhibaataysnayn dhibaatada soomaaliya inay ka jirtaa laakiin waa la kala mudan yahay waxaa gaarsiiseen sida hadda ee wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka igu riboodgareysay ee koonfur galbeed qoys ayaa raashin gaarsiiseen iyo laba diyaarad timir ah marka maxaa gobolka bakool oo gobollada soomaaliya ugu weyn aad u gaarsiin ladihiin mise labadaa degmale taa idinkugu jirto maabka soomaaliya labadaas le ma idin xareedsan iyo maaragtay isteediyada kale la sheegaya ma idiin diiwaan gashan waxaan kaloo rabaa labada kun saddex iyo labaatanka koonfur galbeed gargaar ku filan lama gaarsiinin wax gargaara ku filan lama gaarsiinin timir iyo wax aan la sheegi karin marka laga reebo hadda waxaa yaala sidaan ka warqabno gargaaro aan weli la diliifar garayn qamadiyaa idin yaalo iyo raashin kaloo kala duwan sidaa u diliifar garayseen waa idinkula xisaabtamaynaa meeshaanna mar badan waa idinku soo celcelinaynaa ilaa aa ka qanacno waxa aad qabanaysaan way kala fadaane ini horta bulshaduna matalaan dhugaysadaan waana dareemaan in xildhibaanadii hamiigiga inteeg yihiin waana insuri yihiin inay ku hadlan dhibaatada deegaanadaas ku jiraan mayleeraay dadkaasna dad mae eh? dad marwalba isku aamusan dad mayleeraay reer dhibaato e eh mae eh? laakiin xildhibaanada hata deegaanadaas ma talahayaan arrintaas inteeg yihiin waayna fadaanay jawaabta isinka biyi doontaan cadaalad daradaas jarta uma hata way aragahayna cadaalad dara walwalba aan hata inta ka sheegaayna way leeyiina evidentially wax oo dhacdooyin oo dhaceen oo cadeenle oo wasaaraddoonu kala xiriirni yalahay markase taaskiilo qurux badantaa ini gobolka bakool lagu lagutaba xildhibaan cabdirashiid jiiley oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee deegaandorro ee taa koonfur galbeed ayuu ahaa oo su-aalo ka weydiinayay arrimaha gargaarka bini-aadanimada ee gaabiska uu ka jiro hay-adda maarinta musiibooyinka qaranka waa kan mar kale gudoomiyaha hay-adda maarinta musiibooyinka sodma maxamuud macalin oo ka jawaabaya su-aalaha ay weydiiyeen xildhibaanada xildhibaankeygii sharafta leh runtii ma rabo runtii inaan aan halkan ka cabaado laakiin culaaska ugu daran wuxuu yahay sida wax loo gaarsiin karo dadka culaaska ugu daran wuxuu yahay sidee wax loo gaarsiin karaa xudur meesha ay jirta waan ognahay waddo loo mara male waxaad diyaaradda ku qaadaysaahe diyaaradda ugu badan ee ugu weyn toddobaatan ay qaaddaa lixtan iyo bar lixtan in mise bili'aadanay quudin kartaa dadka magaalada maxay u gashaa diyaaradda waxa aad ku qaadaysa diyaaradda qarashkeeda diyaaradda qarashkeeda marka qaar badan dabcan daday eh, badbaadinaysaa oo hal habeenba gurigaasi haddii lagu hoydo waxbay samaynaysaa eh, xudur iyo waajid eh, xilligii gugana aadan uga qayb qaadanay xilligii abaartana si fiican laakiin hadda hadda tabarta mar kale waxaan ku celinayaa xaaladda aan ku jirno waxa aan heli karno diyaaradihii hadda laftikooda inay heshidaaba adag adoo lacagta ogol horta soomaalidu macnaha marka qaar annagaa nagala rabaa inaan isu kaalmayno annagaa nagala rabaa inaan qaadano nimankan ganacsato waayey waxba kama gelin adiga mas-uulaad tahay hay-adad madax ka tahay waxay ku leeyiin diyaaradayda aniga waa ii tahay qof kalan ka keliysanayaa culayskaas wuu jiraa dabcan dowlad weyn madaxdu way ka shaqaynaysaa ra-isul wasaare ku-xigeenka khayr allahas iyo guddiga u hogaaminayey laakiin weli lama gaarin qorshaha laakin way noogu jirtaa in la gaaro xudur iyo magaalada kalantood oo guud ahaan runtii go-doonsan guud ahaan gobolkaasi ma la gaara yees magaalada yeydoo kalantood ayaan maalin loodu xageynay laakiin culaaska jira waxay tahay xagga tarasigolshashika iyo of course xagga eh, qarashka laftirkeeda si wax lagu gaarsiin karo arrinta ku saabsan eh, mar kale intood lagu soo celsho beledweyne iyo arrimaheeda ku saabsan horta eh, raalliga naqda intii aan shaqaynaya waxaan bartay xaalado badanaan bartay beledweyne waxay u kala go'an tahay webiga laba gidiya u kala go'an tahay dabcan we have to talk waa inaan si oo oo furan u hadalnaa beledweyne meeshaan waxaa ka dirto waxaa laga yaabaa inaysan dhinaca kale u gudbin xildhibaanadu waxay u kala go-an yihiin hadda wixii qof lacagkaba tuuladii ay gaartay way u kala go-an yihiin anigu waa arkaya mugta xildhibaanka aniga yidhaahdo niyahow i eedeeyne wuxuu ka shaqayna waxay tahay bikoos xaaladda meeshiyaa la gaarin dhinaca gedo for example ka soo qabo iyada lafteeda way kala go-an tahay magaalooyinka qaar intaanay joogaan acceska marka intay ka jirtaa acces wuxuu ka jiraa elaboorka wuxuu ku yaallaa dhinaca suke mas-uuliyiinaa joogto dowladaa jooga oo maamul goboleedya ah adiga qarashaad raadis wax walbaa isku dayda alaabtii aad keentay qaarkood waa soo tugsatay waa geyse muhiimaddu waxay tahay cidda meesha joogto ama guddoomiyaha gobolka ah ama madaxweyne ha noqdo ama wasiir eh, gobol ha noqdo iyagaa laga rabaa inay cadaalad falaan labada gidi iyagaa laga rabaa beledweyne waxaa la gaarsiiyey raashin ka baxay oo halkan ka baxay oo ma dhowrma lagu celishay kulligiis hiiraanu ku dhammaaday kulligiis laakiin hiiraan intee ku dhammaado waa hiiraan qaybta sukow ku dhammaaday qaybta xaggaa markaa kayla qabto aniga guddoomiyaha hadda iyo iyo kulliba waxaa lagala rabaa waxay tahay inaan dalkaani runtii loo cadaalad faro doon ayaan maal diray doontii aan diray qaybtiisoo kaa qaadatay qaybtii xaggaa la waayay waxaan ku qasbanaaday qaybtii xagga marka halkaana ka dijinaysaa qaybta xagga inaa geysa marka akhyaarii waxaan rabaa inaan runtii ku soo gebagabeyo waxay tahay xildhibaanada sharafta leh hawsha jirto iyo xaalada jirto iyo dhibka jiro aadu u baaxad wenyahay dadkii way qaxeen biyaa qaxiyey walaalkii hadda wuxuu ka sheekeynaya qaamqaam dadka dhanoo qaamqaam yimid waxay ka yimaadeen jubbada dhexe oo macnaha dhulkii shabaab ay ka wada yimaadeen shabaabka laftigiisa dadaa ku hoos nool oo annaga dadkeenna ah muhiimadda marka waxay tahay annaga oon tuulo ka xisaabtamin annaga oon magaalo ka xisaabtamin annaga oo la xisaabtamayna cid kasta aan aadan ugu faraxsana waa in aan ka shaqayno sida dadkeenna dhibaatada ay ugu bixi lahaayeen annaga wixii tabataynaana waan isku daynay haddana waan isku dayaynaa alaabta taallo alaab runtii lasoo wada baryey oo raashka meesha waa laga sheegay waxaa yaalla raashin aad u tiro badan waxaa yaallo timir oo ay dowladda sacuudiga ay keentay waxaan filanaynaa raashin kalantood oo imaaraadka uu soo wado kulli laboorkay dekadii ku keenayaan adaa lagaa rabaa qarashkii lagu deji lahaa xamaaligu lacaw kaa rabaa baabuurtu lacay kaa rabtaa alaabtaas inaa qaadidoo gaarsiisan lahay kaa rabtaa gudoomiyaha eedda maareynta wasiirooyinka qaranka ee soodmaa maxamuud macalin ayuu ahaa oo ka jawaabayay su-aalo fara badan oo laga weydiiyey arrimaha ku aadan shaqada hay-adda bulshadu ka dhex tumee weli barnaamijka kulanka adegeysanaysaan keenana waad nagala socotaan dhegeystayaal markan haddii aynu egnana dagaalyahanada xuutiyiinta yemen waxaa lasoo wariyey markaa in deegaanada ay maamulaan ee yemen ka tirsan ay ka tuureen ilaa iyo dhowr gantaal oo ay ku bartilmaameedsadeen marka la eego maraakiib ganacsi oo isticmaalayay marinka loo yaqaano baabalmandeb strait kaasi oo ah marin muhiim ah oo istaraatiiji ah ay isticmaalaan inta badan ganacsiga ee dunida iskaga kala goosha iyo sidoo kaleba marka la eego dhaqdhaqaaqyadaas kasoo horjeeda ee reer galbeedku oo mareykanka uu ka mid yahay xubnaha isticmaala marinada sida laga soo xigtay saraakiil ka tirsan eh, dowladda mareykanka oo la hadlay wakaaladda wararka e a b waxaa lasoo wariyey eh, in markaa laga soo tuuray gantaaladan eh, jasiiradda loo yaqaano marshall iceland sidoo kale lagu martilmaameydsaday maraakiibta ganacsiga markaa jasiiradda iceland watay calankeeda oo lagu bartilmaameysaday kuwa loo yaqaano admiral encounter iyo kuwo kale kuwaasi oo kusii jeeday kanaalka suweys iyo eh, badda cas sida laga soo xigtay eh, xubnaha eh, ganacsatada ee ka hadlay arintan waana markii ugu horeysay oo la bartilmaameedsado maraakiib ganacsi oo kusii jeeday kanaalka suweys iyagoo sii marayay istraatiijiga ee baabalmandab waxaa lasoo wariyey markaa in maraakiibtani ay wadeen waxyaabo badan oo isugu jira agabyo bagaash iyo sidoo kale waxyaabo kale oo tamarta waxyaalaha laga sameeyay ay ka yihiin oo ay doonayeen markaa inay gaaraan qeybo ka mid ah dalalka yurub iyo qaarkood oo doonayay inay dalka masar tagaan waxaana lagu bartilmaameysaday sida lasoo wariyey meelo mid ah baabal mandab marinka loo yaqaano dagaalyahanada iiraan ay taageerto ee xuutiyiinta yemen ayaa iyagu horey u sheegay inay bartilmaameysan doonaan markab weliba oo ganacsi oo doonaya inuu isticmaalo marinka baabal mandab iyo xeebaha yemanba iyo badda ku teedsanba maraakiibta oo ay sheegeen inay la shaqeynayaan ama ay wadaan marka la eego raashiin iyo agabyo ganacsi dhanka iyo yahuudda waxaana arintan ay salka ku haysaa xiisadda falastiin iyo dagaalyahanada ururka xamaas waxaa lasoo wariyey sida uu sheegay afeen u hadlay dagaalyahanada xutiyiinta oo lagu magacaabo maxamed cali al alxouti waxaa u digay dhammaan maraakiibta ganacsiga ee markaa isticmaala marka la eego badda yemen iyo badda kale badaha kale ee ku teedsanba kuwaasi oo doonaya inay gaaraan israel wuxuu uga digay inay ka fogaadaan inay xiriir la sameeyaan israel sidoo kalena ay wada shaqeyn ganacsi la sameeyaan taa uu sheegay inay xuutiyiintu ka jawaabi doonaan ayna bartilmeysan doonaan markab weliba oo ay u arkaan inuu la shaqeynayo yuhuudda kuna sii jeedo israel ma jiro markab iyo shaqaale nabadgeli doona haddii ay u shaqeeyaan israel wayn u sheegnay shirkadaha iyo kambaniyada iska leh maraakiibta iyo ganacsigaba waxaynu bartilmaameysan doonaa eh, markab weliba oo aynu aragno inuu u shaqeynayo cadowga israel ayuu warbaahinta u sheegay maxamed al xuuti oo ah sarkaal sare oo u hadlay dagaalyahanada xuutiyiinta sida muuqata xuutiyiinta waxaa ka go-an inay bartilmaameysadaan maraakiibta ganacsiga oo ay u arkaan in markaasi ay la shaqeynayaan israel amaba ay u raran yihiin ganacsato israa'iiliyiina taa oo salka ku haysa xiisada eh, falastiin iyo sidoo kale yahuuda Eh, dhinaca kalena eh, israel ayaa marka ugu horreysa qaratay in xubno badan iyo saraakiil looga dilay ciidan ee eh, waqooyiga gaza afyan u hadlay militariga israel ayaa sheegay in toban askari oo ay ku jiraan sarkaalkii hogaaminayay uu ku jira sarkaalkii hogaaminayay oo markaa lagu magacaabo ama fadhigoodu ahaa golan inventory brigade ciidanka loo yaqaano oo ah ciidamada guurguura mm, howlgallada gaarka nafuliya ah lagu dilay ee gaza saacadihii ugu dambeeyey milatariga israel ayaa qirtay in dagaalyahanada ururka xamaas ay u suura gashay in ilaa toban askari iyo hogaankoodiibal ay dilaan kuna dilaan iska horimaad ka dhacay waqooyiga gaza oo dagaalo aada u xoogan ay ka soconayaan eh, dagaalyahanada ururka xamaas iyana waxay sheegeen in intii ay wadaan eh, israel duqeymaha ay dadka reedka ku bartilmaameysanayeen iyagana ay sameyn doonaan weeraro iska caabina Eh, sidoo kalena ay bartilmaameysan doonaan eh, gudaha israel oo ay dhowr mar u rideen ilaa gantaalo kumanaan kun ah waxayna shaaca ka qaadeen in iyagu mar weliba ay diyaar u yihiin inay dhaqan geliyaan xabad joojinta ay meelmariyeen xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay hase ahaatee israa'iiliyiintu aysan taa diyaar u ahayn eh, dalal badan ayaa u codeeyey xabad joojintan oo xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ugu dambeyn isku raaceen mareykanka iyo ingiriiska waxay sheegeen inay cunaqabteyn badan saari doonaan saraakiil ka tirsan dagaalyahanada ururka xamaas mareykanka iyo ingiriiska ayaa sheegay in ay saari doonaan marka la eego cunaqabateyn hor leh saraakiisha eh, ka tirsan dagaalyahanada ururka xamaas wakaaladda wararka ee reuters ayaa qortay sidaa oo soo xiganaysa saraakiil sarsare oo ka tirsan eh, wasaaradaha maaliyadda dowladaha ingiriiska iyo mareykanka waxaa lagu bartilmaameysan doonaa cunaqabateyntan cusub eh, ilaa sideed ka mid a ah saraakiisha ugu sarreysa dagaalyahanada ururka xamaas iyo xubnaha kale ee la shaqeeya kuwa uu la aaminsan yahay inay ganacsiyo iyo xiriiro kala duwan la leeyihiin caalamka dalal badanna ay ku leeyihiin marka la eego dana dhaqaale iyo sidoo kale dana qoysba taa oo cunaqabateyntan haatan lagu sheegay inay saameyn doonto qorshuhuna uu yahay markaasi in lagu kordhiyo cunuqabateynta xubnaha saraakiisha ee ka tirsan dagaalyahanada ururka xamaas waxaana arrintaa isku raacay wadamada mareykanka iyo ingiriiska oo iyagu inta badan taageera israel dhanka kale waxaa sii kordhaya cadaadiska lagu saarayo maamulka yahuudu inay aqbalaan xabad joojinta joojiyaanna duqeymaha iyo dagaalka ay ka wadaan gaza iyadoo xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey ay ka dalbadeen dhinacyada inay meel mariyaan marka la eego xabad joojintan la gaaray oo ay meel mariyeen xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey oo ay ku qaadatay laba bilood iyo ka badan waxaa jira in dalalka reer galbeedku laftirkoodu ay doonayaan in laga sii jeediyo indhaha qaramada midoobay maadaama dalal badan oo kamid ah kuwa ugu markaa codka badan ama hogaanka qaramada midoobay ay taageerayaan israel mareykanka ayaa kamid ah dalalka madaxweynaha dalka mareykanka joe biden ayaa waxa uu ka digay eh, in eh, markaasi duqeymaha israel ay waddo ay khatar gelin karaan eh, marka la eego taageerada caalamiga ah ee la siinayo marka la eego israel iyo saaxiibada dalalka ee taageeraha maamulka israel-ba joe biden wuxuu shaaca ka qaaday in duqeymahan aan loo meeldeeyin oo dadka rayidka lagu beegsanayo ay keeni karaan eh, marka la eego nacayb hor leh iyo in ay sii faafto colaada udhexeysa falastiin iyo israel bariga dhexan ay saameyso guud ahaan wuxuu shaaca ka qaaday inay muhiim tahay inay aqbasho xabad joojinta duqeymahan ay joojiso wadamada australia canada new zealand iyo dalal kale ayaa waxa ay soo saareen qoraal wadajir ah oo war-saxaafadeeda ayna ku sheegeen in loo baahan yahay in israa'iil ay joojiso duqeymaha dadka rayidka ay ku bartilmaameysanayso gazana ay noqoto meel ka caagan dhibaatada iyo colaadda xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa shalay meel mariyey qaraar ay ku dalbanayaan in la joojiyo dagaalka sidoo kalena xabajoojin bini-aadannimo oo rasmiya la gaaro laga dhaqangeliyana gaza boqol dal oo ka mid ah boqol waa boqol dal ayaa waxa ay markaa u codeeyeen in la meelmariyo qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobey la horkeenay ee ku aadan in la gaaro xabad joojin lana joojiyo duqeymaha lagu bartilmaameysanaya dadka rayidka mareykanka iyo israel iyo sideed dal oo kale ayaa iyagu diiday eh, qaraarkan u adeegsadeen codka diidmada qeyxan ee vito powerka loo yaqaan iyadoo arrintaa ay jirto haddana waxaa la aaminsan yahay in dalalka reer galbeedku ay ku qasban yihiin in israel ay ka dhaadhiciyaan inay joojiso duqeymaha si eh, meelmar uu noqdo qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobey ee ku aadan xaaba joojinta weli barnaamij kulankaad degeysanaysaan keenana waad socotaan dhegeystayaal k maagay ahayd xalay horsataan la soo marawaa ismoodis uma lahu waabin masalada ujeedadu malkaasoo kiyo ayaad maqlayseen waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta muuse ismaaciil qalile iyo faadumo cabdulahi kaahin madaqalyada heystan waxaa iskale abaa maxamed cumar huryo waxay ahayd dhextaalka barnaamijka kulanka k n n warbixino kale iyo heese kale ayaa noo soo socdaa balse markan waxaad ku dhawaataan dhegeystayaal xubintii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay ifraah axmed xuseen ayaa la diyaar mahadsanid cabdicasiis waa arbaco taariikhdan waxay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha labayo tobanaad sanadkuna waa laba kun saddex iyo labaatan waa maalinta saddex boqol toddobiyo afartanaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsana haddii aad laydmo siddeed iyo toban cisho dhacdooyinka ugu waaweyn ee maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadii labadii kun iyo toddobadii badda yemen waxaa ku degay mar kabsiday in ka badan toban kun oo ahaa xoolo loo dhoofiyay dalka sacuudiga kuwaasi oo ay soo celisay boqortooyada sacuudi carabiya waxaana badda ku dhammaaday toban kun oo ari ah maanta oo kale sannaddii labadii kun iyo tobankii ciidamo uu watay xildhibaan maxamed jaamac furux ayaa joojiyay dhaqdhaqaaqii iyo howlihii shaqo ee xilligaasi ka socday dekedda magaalada muqdisho maanta oo kale sannaddii labadii kun koo iyo tobankii xildhibaano ka tirsanaa baarlamankii soomaaliya ee xilligaasi ayaa sheegay inay xilka ka qaadeen guddoomiyihii baarlamaanka shariif xasan sheekh aadan iyadoo xilligaasi uu xoogaystay khilaafkii u dhexeeyey garabyada iska soo horjeeday ee ku jiray baarlamankii soomaaliya maanta oo kale sannaddii kun sagaal boqol koo iyo sagaashankii hogaamiyaasha waddamada waqooyi kuuriya iyo koonfurta kuuriya ayaa aqbalay inay yeeshaan wadahadallo nabadeed si loo soo afjaro colaad u dhexaysay labada dal maanta oo kale sannaddii kun sagaal boqol lix iyo sagaashankii koofi annaan ayaa loo doortay xogayaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa maanta oo kale sanadii labadii kun iyo saddexdii sadaam xuseen oo ahaa madaxweynihii dalka ciraaq ayaa laga soo qabtay magaalada tariig ee dalka ciraaq intii lagu guda jiray howlgal gaar ah oo ay wadeen ciidamadii maraykanka ee xilligaasi weerarka ku qaaday dalka ciraaq ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadii labadii kun toddobiyo tobankii ra-iisul wasaarihii dalka ingiriiska teresa may ayaa lumisay codadkii ugu muhiimsanaa ee meelmarinta qorshaha xukuumadda ee ka bixitaanka u k ee midooda yurub guud ahaan waa egeynta xubintii maanta oo kale markaana dibida kuga celiyo cabdicasiis baaraad iyo qaybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsantahay ifraaxan la socodsiinaysa xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay ugu dambeyntiina turkiga ayaa xabsiga dhigay madaxweynaha koox kubadda cagta oo ka ciyaarta horyaalka wadankaasi turkiga kaasi oo markaa feedhay gacanna u qaaday garsooraha ciyaar ka tirsan horyaalka subarliigaha ee wadankaasi turkiga ee heerka koowaad oo ay ciyaarayeen laba kooxood kaasi oo ka carooday waqtigii lagu dara ciyaarta gool barbara oo ay kooxdu kala heshay madaxweynaha kooxda m k e ankarago faruq koka ayaa waxa uu weeraray sidoo kalena gacan u qaaday rifriigii ama garsoorkii ciyaarta ee lagu magacaabayay xaliil comud meller kaasi oo goor dambe oo ciyaarta markii uu ciyaarta dhameeyey markaa uu gacan qaad u sameeyey madaxweynaha kooxda kubadda cagta ee m k e kadib ciyaar hal hal kusoo dhamaatay oo ka tirsan horyaalka subarliigaha wadankaasi turkiga oo ay la ciyaareen kooxda kaigor desaber loo yaqaan rifriga ayaa dhulka ku dhacay xilligaa iyadoo markaa ciyaartan gabi ahaan la hakiyey sidoo kale xiriirka kubadda cagta ee wadanka turkiga ayaa gabi ahaanba joojiyey si ku meelgaarna u joojiyey kulamada la ciyaarayay horyaalka subarliigaha wadanka turkiga sababa la xiriira ah, dhacdadan iyo gacanka hadalka uu sameeyey madaxweynaha kooxda kubadda cagta ee taasi oo muuqata mid ugub ku ah kubadda cagta marka la eego mamnuucna ka ah in gacan loo qaado garsoor ciyaar maamulaya markaana dhegeysta ku dhawaataan xubintii kalamaan Thank you koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay xilligaan hadda joogno xaaladan maqlayaabaa xiise weyn dhalise xanibaaddii la qaadiyo kuwii yeeshay xisaabtu xoolaha ay cafiyeen xamdi weeye war wax dhanbau ku xujoobay qarankeenu xigtaas iyo xoolahaas lagu sheegtee haddii uu ka xoroobay xamdi weyeyla warnamiyo hoos fidhision haanasalli sheegii haanalilaha indiku hirtan hubkuunu qabateensiswalsiinkagaada ishureeye madeeyow hayahee ahaantimaad sidataa war aday reer somalilan deynba laguma lahayn urbow waxaa deymaha qaatoo iskadoo daldashaa dibna loo cafiyaa hadda dowladda weeye war kalamaani waxaa kaloo la yidhi deyntii lagu sheega jiray dadkeennana lagu lahaa markii laga daayay oo dunidu noo hiilisay farxad inugu soo degto dalkeennu hore u socon warnimiya waliisiin lahaa dubudubuku doori dogfurda guursoy deendeenku gud adduunyadaba gadoonji ah waana walkudo'aysadaryamadeeyo waa runtaaho waxaa la yidhi soomaalidu daynay kuu gaar tahay daynkaalo ku daali mayno doorlaamaad daynay kuu gaar tahay daynkaalo ku daali mayno doorlaamaad war cabdullow waa sidaas aad u sheegtaye qaantii lagu sheega jiray shacbiga soomaaliyeed si ay oga shaafi dhaafiyaan markii caalamkii u shiray shucuubtoodaa kacdo sax weeye sax weeye sax weeye ayaa u shidan war kalamaanay shacbiga soomaaliyeed jilinkii waa hore ka lumay hadduu shabakii ka baxay hadeer ma shaqaynaya soo shidan indhaha mashaki baa kaaga jira war kalmaanay war ma haysiine degmada rirgood deegaankii deegaanka oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe maanta dagaalaa ka dhacay ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka hooskaashanaya ayaa ugu dambayntii la wareegay shabaabkii halkaas ku sugnaana cagtaa la war ciidanka naftoodhurayaasha ah oo meeshaa weerarka ku qaado shabaab ka qabsaday mid ka mid oo gebyana wuxuu yidhi dagaal iyo colaad iyo markaan dirir u qaanshaarto abidkayba waan dili aqin daacish iyo tuuge mid kasto shabaab soo diraan dunida dhaafshaaye haddaan la isdifaacin maxaana laka soo doonay wareedhaha kalemaana shabaabku inay jabeen waxaa cadaynu ah ciidamada nabasugidda koonfur galbeed waxay soo bandhigeen afar xubnoodoo shabaab ka tirsanaa jiray kuwaas oo sheegay inay isi soo dhiibeen kadib markay u dulqaadan waayeen dagaalka lagu hayo oo cir iyo dhulba ah iyo rafaadka ku haysta howdadka ay ku jiraan sida gaajada oonka qarqaryada qoraxda kanaacada kudkudaha baalka qaniina jirrada iyo dhibaatooyin kaloo badan war kalamaanay waa runoo kuwaas waa u dhammaataye waka cadowgii jabe maxaa la jeclaa jabkaaryaadhaha war heema haysiina beriga golaha shacabka waxaa hortega gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka maxamuud macalin waxaana aad looga weydiiye ilaa iyo hadda hay-adda uu xukumo gurmadka ay u fidisay dadka tabaalaysan xildhibaanada qaarkoodna waxayba dhaheen gargaarkii dadka waxyeeladu soo gaarta loogu talagalay waxaaba lagu iibiyaa suuqyada magaalooyinka gudoomiyuhuna isagoo isdifaacaya wuxuu ku jawaabay meelo badan oo gobolada dalka ka tirsan ayaan gurmad gaarsiinay waxaana hee ugu dambaysa jalaalaqsi hadda doodu weli waa socotaahe ay ku dhammaato aanka war dhowrno war kalemaanay war ma haysaane buntland markii laysku waafaqay doorashada in lixdan iyo lixdii loo laabto ayay madaxdii sare maamulka buntland ka dhex tolatay warboowe anti dadka kala lindeerna uniiba dhegedhega abaaradahan iskadhagohanayeereena war aan dubana iyo aan karsana weligeedaa laysku qaba jiray war aan burgoosanna iyo aan faduuqanaba waa laysku qaba jiray waar wixii buuqaya ha buuqeene arrimaha gooja caddayaa laysku faragashan warwarka waa iga dhex gasheena gudoomiyaha baarlamaanka buntland abwaan cabdirashiid wuxuu si cad uga soo hor jeestay guddigii khilaafaadka doorashooyinka ee dani magacaabay hadlay wuxuuna yidhi sharci ma ahan mana aqbalayno war taas horaa looga hadlo waxaa la yidhi marka ay tixgelin baashada laysxiniin taabto tartankiiyo markii doorashada laysku tabar sheegto wuxuu hela taraarabo markay tiisa noqon weydo waa inuu tanaasulo ninkii taa ku filan waaya hayay taahayey toban jeer habeenkii taahayey waa tii la yidhi warbow buntland ma baratiin oodikaadisiyo jidiis wa isla gurigayne kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay warkalamaanay war ma haysaane madaxweyne xasan sheekh waa kii shir guddoominayay shirkii qaramada midoobe ka dhacay oo amniga soomaaliya looga hadlayey wuxuuna yidhi waxaa la gaaray xilligii soomaaliya abnigeeda mas-uuliyaddiisa qaadi lahayd waxaanna diyaarinnay qorshihi ay ku hanan lahaayeen hay-adaha amnigu mas-uuliyaddaas bixitaanka ciidamada admis ee hadda socotana waxay muujinaysaa horumarka aan ka gaarnay abniga waxaana naga go'an buu yidhi muddo kooban inaan ku dhammaystirno haraadiga khawaarijta warkalamaanana markalqubadii madaxweyne dhegaysta waxaa iiga caddaatay hubka qaata maanto eh. u halgama dalkeenno eh. yaynaanu kala hadhin warhankoolka galmudugba hadda koor waa kii yidhi eh. inaan dhimanno maanta ee shabaab inaan isdhaafsiinno labadaa dhabbaafuro waxbana uma dhexeeyaan war waxaa kaloo layidhi hurdadiiyo shabaabkii wax badan noo harsima diiday halhaleel markii loogu baxay horeyna loo aaday hundur baa ka muuqdiyo inuu hoos u fooraree haraadiga markaan lay tegniyo habaqlayaashooda kan iyaga u hiilina gadaal naga haraataaya iyo kii hagaag noola wada la hubsad doone alla ilaah warkaasu waa runoo samigay cabdullaba wuxuu yidhi cadaw maahaad kaa caalisa cadaad kaale kaa camirma cadow maahaad kaa caalisa cadaad kaale kaa camirma war isku soo wada duubo inuu heegan yahay ciidankii waa mid la hubaaye hubkaa loo fasaxay ba u dhinnaa waana helayaan warkalamaana waxaa la yidhi namiimkiiyo warxuma naadiskiiyo nacaska oo yaaya ummaddana nabiya been intaa kula nadnaadaye ee shabaab u nacamlaynayow naaqus baa tahay nafla dunida joogoo ma jira kaa nasiib xumiye naxariisba kooxaan aqo tobankuuna nacbuunka oo noloshii kuu diiday baad daba nashlaysaay naafada khawaariijtu waa niyajabkaagii naxdin baad u dhimataa markii nabarra gaaraan wixii nabadda shaashayn hayaad nacam tidhaahdaae niyuus waxaad ka dhigataa waxaanuunna tabiyeen naxli huursanaa baad tihiya baadil neefsadae nahaar iyo alleyl meel xun baad na'a ka leedahay murug baad ku nooshahay dadkina wayska kaa nacay inta aad naftii hore xarbiyey nacla daba joogto facaa inaan dib loo noqonin bay nidir ku gaareen maxaa dhiikunoshii ku baday inaad u naagayso argagixiso udubkeed ma naga nabarna soo gaariye hadday waayasii naaxayeen maanta waa nugule naxashkaa la wada saaray oo nuxsi ka idlaaye nin kasta hoos ka taageerayow naawilxumadaada adig iyo intii kugu nambara amase nuucaaya iyo naar afuuf oo dhan waa wada naqaannaaye nuudi aad tidhaahdaanna waa nowd inoo qorane dulmi baad ku noogtaye haddii aad ka noqon weydo kabaqaadka nacabkaad u tahay amase naas nuujin u nikaaxsanow jeerdhowbaa niisa ku imane warkalamaanay waxaa la yidhi qaladka waa la saxayaa quus weeye cadowguna inaan soo qabqabannana quwad baan u leenahay qayladhaanta socotana waa khiyaanadoodee yaynaan ku qaybsamin war axmedow qaybqayb ma joogtee khawaariijta darteed uwadda la mideeyey qasab iyo dagaalku aryaadhaha cayb hayb la sheegtiyo habaar habaar ma joogtee haweeniyo rag ayaynaan u kala harin ay mare iyo kaalmaan aad maqlayseen gudahaan waa nagita dhegeystayaal barnaamijkii kulankood kala socoteen k n n gabagabada barnamijka waxay kaga tegaya heesta wakiil cashaq ay ku luqeynayaan fanaaniinta saade cali warsame iyo cumar xasan roora intaan barnaamijkan la mid ku kulmi doona nabadgelyo nafta kugu weydhacayso gabadhyahayna wayno waayo soo jiraayo ilaa sabanki wiil waal hadda dumarka sii waan la wadaaga cahashaqa wasiladaha uga sheegay gabadhyahayn wayno waya soo jiraayo ilaa sabeenkii wiil waal hadba dumarka tii la wadaaga caashaqa wegladaha wa sheekay inay kula wadaaliyo inay kaala weelaan waa beri erkow jiro bal waxa ay inay kula wadaadiyo inay kaala weedaan waa beri erkow jiro bal waxa ay weerarow isweydii wax kaaga jira wadani kaani waa lanaaye waqliya cidla weerarow isweydii wax kaaga jira haddaan weeberiyu tago haddaan weebi cashabgaalo diwaani miyaan ku idhi haddaan weeberiyu tago hadduu aqalku kuu doon cashaqaaka wabax tahay ood nolool waxkama jire waayaad ku noolayd warka laba shukawdha aanka waraabshe nafka inay kula wadaaniyo inay kaala weedhaan waa beri cirkow diro bal waxa ay dhahdainay kula wadaaniyo inay kaala weedhaan waa beri cirkow diro bal waxay idhahdaa